رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii nebiga sala allahu caleyh wasalam ee kitaabkii rawdat alanwaar ayaan markaa ku jirnaa waxaa noogu soo dambaysay adagii nebiga difaaci jiray waa abi taalib oo markaa aad u xanuunsaday markuu xanuunsaday kadibna quraysh ay isdhaheen odagan hadduu dhinto kadibna aad dhib gaarsiisaan moxamed carab waa idin ceebaynaysaa bal hadda u taga inta uu nool yahay way u tageen way la hadleen ninkaa naga qabay dhaheen rasuulkana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hal kelimad haddii ay ii dhahaan waxaan ka raba ma jiro waa maxay toban baan kuu dhahaynaa bay dhaheen laa ilaaha ila allah ii dhaha buu yidhi way carareen maryahay jafeen ayagoo dhahaya ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haada la shayun cujaab ma ilaahyaalkii badnaabuu hal ilaah ka reebayaa arrintan waa shay cajiib leh oo markaa lala yaabo ayagoo sidaa dhahayo ayay meeshii ka dareereen oo ay ka tageen caamulxusni sanadkii murugada wafaatu abi aalib geeridii abi aalib amaa maradu abii aalib abi aalib xanuunkiisii falam yazal ma uusan ka zuulin yashtaddu inuu ku adkaanayo bihi asaga xataa xadarathu lwafaatu ilaa geeridii ay ku soo xaadirtay xanuunkii ku bilowday markiibaa ku sii kordhay oo ku sii siyaaday waana ku xoogaystay ilaa geeri ay ku soo xaadirtay wadakhala waxaa u soo galay calayhi abi aalibna rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam wa cindahu agtiisa waxaa joogay abuu jahlin iyo wa cabdullaahi bnu abi umaya labadaa saaxiib ee xunxun ka ah yaa abii aalib ag joogay faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ay cammi adeerow qul dheh laa ilaaha ila allah dheh kelimatan kelimad waaye oo xaajo aan doodalaka adiga biha kelimadaa cinda allaahi ilaahay agtiisa aan kaala dooda macnaha aan kuugu shafeeco qaadee kelimadaa dheh faqaalaa waxay dhaheen labadii nin waa abuu jahl iyo cabdullaahi bnu abii umaye yaa abaa aalib abaa aalibow atarqabu ma waxaad nacaysaa can millati cabdimualib cabdilmualib diintiisa cabdilmutalib diintiisa maad ka iilanaysaa diintii awoowaha maad hadda nacaysaa falam yazaala ma aysan ka zuulin yukallimaanihi inay la hadlaan xataa qaala ilaa abii aalib uu yidhi aakhira maa qaal wixii ugu dambeeyey ee uu yidhi calaa millati cabdilmualib ayaan ku taaganahay aniga diintii cabdilmutalib ee awoogey aan haysanayaa wa adaa an yaquula laa ilaaha ila allah waana diiday abaa aalib inuu yidhaahdo laa ilaaha ila allah faqaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam la astakfiranna laka waa kuu dembi dhaaf weydiin doonaa maa lam anha canka ama unha canka haddaan lagu kaa reebin haddaan dhaaf iyo jooji labadaba lay dhihin waa kuu dembi dhaaf weydiin doonaa adeero aad buu u murugooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu kor taagan yahay laa ilaaha ila allah dhehna wuu leeyahay labadii odaygaa dhahaya hadda maadnacaysaa abiiqaalibow adigii odaygii weynaa ahaa oo diintaadii ayayaad ka leexanaysaa hadalkii ugu dambeeyey wuxuu ku dhintay aniga milladii cabdilmutalibaan haystaa waana diiday inuu laa ilaaha ila allah yidhaahdo nebigu wuxuu yidhi faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam la astakfiranna waa kuu dembi dhaaf weydiin doonaa laka adi adeerow maa lam unha canka haddaan la ii kaa reebin hadduusan ilaahay ii diidin fanasalad waxaa soo degtay maa kaana lilnebiy nebiga uma ahaanin iyo waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembidhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadaana uli qurbaa kuwa dhowaasho u saaxiib ah qaraabo waa aabbo iyo adeer iyo hooyo iyo awow iyo waxay rabaanba ha noqdaano waa goormee min bacdi maa tabayana markay u caddaatay kadib lahum ayaga annahum asxaabuuljaxiim inay yihiin waa haddii ay gaalnimo ku dhintaan haddiise qofku uu nool yahay weli hojaa laga leeyahay inuu iska hanuunow rabbi tooba waafajiyo way dhici kartaa wanasalad waxaa kaloo soo degay innaka adiga nebi muxammadow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta qofka aad jeceshahay taana way soo degtay wa kaanad waxay ahayd wafaatuhu geeridiisa abi taalib fii shahri rajab bishii rajab bay ahayd bishaa rajab ayay ahayd oo cusmaanku ay dhahaan soomaali gobol ka mid ah aw ramadaan ama bisha ramadaan ee soon sanata cashra oo min annubuwa sanadkii tobanaad ee nebinimada wadaalika arrintaana waxay ahayd ee geeridaa bacda alkhuruuji kasoo bixidii kadib oo min ashicbi goshii ay ka soo baxeen bisanatin bisittati ashhurin lix bilood markii ay ka soo baxeen shicbigii bisittati ashhurin lix bil kadib bay ahayd waqad kaana abuu taalib wuxuu ahaa caabudan garab buu u ahaa iyo xoog rasuulka wa xirzan xirzi buu u ahaa ilaalin lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nin sahlan ma ahayn aad buu u garab taagnaa wa xusnan gabbaati buu u ahaa ixtamad isku ilaalisay bihi gabaatiga iyo xisniga iyo dhufayska addacwata alislaamiya dacwada islaamka ah dacwada islaamka meel ay isku ilaalisay bay ahayd oo ay iskaga ilaalisay min hajamaati alkubaraa'i odayaashii waaweynaa weerarkooda iyo wasufahaa'i kuwii maangaabyaalka ahaaba walaakinahu laakiinse baqiya wuxuu ku baaqi noqday waa abi taalibe calaa millati alajadaadi aweeyayaalka diintooda falam yuflix ma uusan liibaanin kulla alfalaax yiibaan dhammaanteed qaala alcabbaasu cabbaasaa wuxuu ku yidhi waa nebiga adeerkiisa lilnebiy nebigaa wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam maa aqnayta maxaad u tartay min camnika adeerka adeerkaa abiiaalib maxaad ka deeqdeed u anfacdeed u tartay fa innahu asagu kaana wuxuu ahaa yaxuutuka mid ku ilaaliya wayaqdabu mid carooda laka abidartaa buu u xanaaqi jiraye maxaad u qabatay qaala wuxuu yidhi huwa asagu adeerkay fii daxdaaxin daxdaax buu ku jiraa daxdaax oo min annaari naarta xaggeeda ah waa meesha ugu hoosaysaa daxdaax waxay idhahdaa roobku markuu yimaado dhulkana uu ku jiro oo aad fiiriso macnaha dhulkii laamiga oo kale matalan waxaad moodaa inuu biyo buuxo markaad farta gelisana wuu kuu dhow yahay macnaha meel noocaas oo kale ah ayuu naarta kaga sugan yahay walowlaa ana haddii aan aniga ahaan lahaynna lakaana wuxuu ahaan lahaa adeer fi darki asfali darakaadka iyo jaroonjarooyinka ugu hooseeya oo min annaari naarta ah abii taalib asagaa ugu naar fudud baa la yidhi laba bulikeeti oo naara inta raasmadaartadiisa la saaroo lagu istaajiyo lagu badbadiyoo lagu horiyo yay maskaxdii ololaysaa qof iga naar adag maba jiruu leeyahay asagaana ugu fudud khadiijatu khadiijo oo ilaa illaahi ilaah naxariistiisa aaday macnaha ilaahay xaggiisay aado khadiijo dhimanaysa waaye walam yandami ma bogsanin ma raysanin jurxu rasuulillaahi dhaawacii rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam ka soo gaaray calaa wafaati abi taalib abi taalib geeridiisii xanuunkii ka soo gaaray iyo dhaawacii weli kama bogsanin rasuulka xataa tuwafiyad ilaa la oofsaday haddana ummu lmu'miniina mu'miniinta hooyadood khadiija radia allaahu canha ilaahay haka raadi noqdee wadaalika arrintaa geerida khadiija fii ramadaan ramadaan bay ahayd min nafsi sana isla sanada alcaashirata ee tobanaad bacda wafaati abi aalib abi aalib geeridiisii kadib abi aalib geeridiisii kadib binaxwi shahrayn aw bialaaati ayaamin faqad labadaabay isku jireenba mid ka mid ah geeridii abi aalib laba bilood kadib amase saddex maalmood faqad oo haddii abi aalib la dhaho ramadaan buu markaa dhintay wa kaanad waxay ahayd khadiijana wasiira sidqin kalkaaliya run ah bay u ahayd wasiir tab ah lirasuuliillaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam cala alislaami islaamka xaggiisa aasarathu waxay ku xoojisay oo ay ku garab siisay calaa idlaaqi risaala risaalada gaarsiinteeda waasathu waxay ku xiriirisay binafsihaa nafsadeedii wa maalihaa xoolaheeda wa qaasamathu waxay qaybkala qayb qaabatay la qaybsatay al adaa dhibkii walhumuuma murugtii qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebiga aamanad way rumaysay bii anay i rumaysay xiina kafara bii xiina wakhtigii kafara bii ay igu kufriyeen annaasu dadka wasadaqatnii way i rumaysay xiina wakhtigii oo way ii rumaysay hadalkayga kadabanii ay i beeniyeen annaasu dadka wa ashrakatnii waxay iga qayb gelisay wax iga siisay fii maalihaa xoolaheeda xiina xaramanii annaasu markay dadka ii diideen wa rasaqanii wuu igu arsuqay allaahu ilaahayna waladaha ilmaheeda waayo qofaan qadiijo aan ahayn oo wax u dhashay nebiga maba jirto dumarka kale ka mid ahaa ilaa maariyo addoon uu lahaa ah taasoo ibraahim dhashay baa la yidhaahdaa wa xarama ilaahay wuu iga xaaraantinimeeyey walad ilmo hayrihaa naagaha ka soo haray naag kale waxu dhashoo umulmu'miniin ahayd ma jirin waradda waxaa la wariyey fii fadaa'ilihaa qadiijo fadaa'isheeda ana jibriila jibriil waa malakuljibriil calayhi salaam ayaa ataa wuxuu u yimid annabiya sal alla calayh wasalam faqaala wuxuu yiri yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow haadihi midani khadiijatu khadiijo waaye qad atad way timid oo way soo socotaa macahaa waxay wadaa oo micigeeda ah ilaa un weel oo fiihi uu ku jiro idaamun goosaar aw tacaamun ama cunto aw sharaabun ama cabitaan fa idaa hiya hadday ayadu atadka kuu timaado faqara aqri calayha korkeeda assalaama salaamku akhri oo ka gaarsii min rabbiha rabbigeed ilaahayaa salaam iigu soo diray oo yidhi khadiijo iigu salaami ka gaarsii rabbigaa xaggiisa wa bashirhaa ugu bishaaray khadiijo beytin guri oo filjannati jannada dhexdeeda ahaaday oo min qasabin luul ka samaysan qasabka waa luul mujawif ahoo gudaha ka doleela macnaha bulukeeti iyo dhagax io la duleeliye ma aha waa jawhar luul ah ayaa markaa laga sameeyey laa sakhaba aan buuq lahayn fiihi jannadaa dhexdeeda walaa nasaba daalna aan lahayn khadiijo waxaa la wariyaa nebiga ilmaha way ka aamusin jirtay bacdamaa hool weyn uu haayo bacdamaa dacwadaa culuskeeda ay saaran yahay canug juuq dhahaya ma jirin way ka ilaalin jirtay guri aan buuq lahayn buu ilaahay ugu bedelay subxaana wa tacaala wa kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkuruha mid xusa daa'iman weligeed mar walbuu sheeg sheegi jiray wayataraxamu calayha wuu u naxariis dalbi jiray oo rabbi uu naxariis uga baryi jiray wa ta'khudu bihi waxaa ka qaban jirtay e, ayada xaggeeda alra'fatu turitaan wariqatu iyo jilicsanaan jilicsanaan baa ka qaban jirtay lahaa xaggeeda kullamaa mar kastoo dakaraha uu xusuusto wa kaana wuxuu ahaa nebiga yadbaxu mid gowraca ashaata fayabcahu wuu diri jiray fii asdiqaa'ihaa saaxiibadeed buu u diri jiray lahaa waxay leedahay khadiija manaaqibun taariikh nololeed manaaqib iyo sharafyo jannatun fara badan wa fadaa'ilun iyo fadaa'il kahiiratun fara badan ama lahaa manaaqibun jannatun xoog badan oo adag iyo wa fadaa'ilun kahiira fadaa'il iyo fadliyo fara badan taraakum alaxzaanu murugyadii iskorkortay murugyadii iskorkortay macnaha murug oo murug la kor saaray waaye washtadda albalaa imtixaankiibaa ku adkaaday calaa rasuuliillaahi rasuulka alla korkiisa imtixaankaasoo min qowmihi tolkiisa uga yimid bacda mowti cammihi adeerkii markuu dhintay kadib abiiaalib ahaa iyo wa sawjihi xaaskiisa khadiija radia allaahu canha faqad tajara-uu way ku soo dhiiradeen waa quraysh calayhi nebiga korkiisa wa kaashafuuhu waxay banneeyeen bil-adaa dhib bay ku banneeyeen oo waxaa u bannaanaaday inay dhibaan wa watafiqa wuxuu gudagalay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalamna yata'aharu inay saamayso bishiddatin si adag ay u saamayso bikulli maa yaxdifu wax kasta oo dhaca dhib kasta oo soo gaara wuu saamayn jiray aad buu uga murugoon jiray walow kaana haba ahaada dhibkaa soo gaara asqara mid yar wa ahwana mid ka dacifsan mimaa sabaqa wixii horay u tegay dhibkii horay suu ugu sabri jiray wuu ugu adkaysan waayey oo sababta xataa kii hore hadduu weyn yahay xataa waxba uma arki jirin laakiin markii adeerkii uu dhintay iyo khabiijo dhib yar xataa hadduu gaadho waa saamayn jirayoo wax weyn buu u arkaayey waayo keligii buu ku noqday marka hore waa lala wadaagi jiray qabliijaa la hadli jirtay adeerkiisa dadka yacdhihi jiray hadda garabkiisii wax jooga ma laha xataa ina safiihan ilaa doqon oo min sufahaa'i qoraysh qoraysh doqonadooda ka mid ah matala uu ku quro atturaaba cara uu ku firdhiyo ku daadiyo calaa ra'sihi nebiga madaxiisa sal allah calayh wasalam fajacalad waxay guda gashay ixdaa banaatihi gabdhihiisa mid ka mid ah taqsiluhu inay ka dhaqdo ciidda nebiga madaxiisa lagu shubay oo watabkii ay oyso wahuwa yaquul asagana uu u dhaho lahaa ayada laa tabkii ha oyni yaa bunayati yaa bunayati yaa bunayati bunayadaydi gabadhayda yare ina allaaha ilaahay maanicun fa ina allaaha ilaahay maanicun wuu difaaci doonaa abaaki aabbaha markii abi taalib dhintay khadiijada ay dhimatay waxaa dhacday sufahada iyo dadka wax magaradkee sufahada quraysh ka mid ah nafara atturaaba inuu carro ku fardhiyo calaa ra'sihi nebiga madaxiisa fajacalad waxay guda gashay ixday banaatihi nebiga gabdhihiisa mid ka mid ah taqsiluhu inay dhaqdo oo watabkii ay oyso wahwa rasuulkuna yaquulu uu u leeyahay lahaa gabadhii yarayd laa tabkii ha oyni yaa bunayati gabadhayda yare fa ina allaaha ilaahay maanicun waa difaaci doonaa abaaki aabbaha wayaquulu wuxuu odhan jiray rasuulka bayna daalika taabeynkeeda maa naalad ma gaarsiinin qurayshan quraysh minii xaggayga shay-an wax akrahahu aan karaahsado wax i dhiba qorayshu weligeed ima gaarsiinin xataa maata abuu aalib ilaa abuu aalib uu dhintay zawaajuhu guurkiisa sal allahu calayi wasalam uu guursaday rasuulka bisawda sawda uu guursaday uma kadibna bicaa'isho uu guursaday radia allaahu canhuma ilaahay haka raadi noqdee rasuulku in allaala inta khadiijo uu qabay wax kale ma guursan ilaa khadiijo ay dhimatay markii khadiijo ay dhimataa rasuulku sawdo uu guursaday kadibna caaisha wa fii shawaal bishii shawaal ama soonfureed bacda shahri dilkadib alladii tuufiyad la oodsaday fiihi bishaa dhexdeeda khadiija tasawaja wuxuu guursaday rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam bisawda sawda bintu zamca gabar lagu magacaabo radia allaahu canha wa kaanad waxay ahayd taxta ibni cammiha ina adeerkeed hoostiisa nin ay ilmo adeer ahaayeen baa sawda qabi jiray oo lagu magacaabo asakraan bin camar radia allaahu canhu wa kaanaa labadooduba waxay ahaayeen sawde iyo ninkeeda labadooduba waxay ahaayeen min asaabiqiina kuwii ugu horeeyey min asaabiqiina kuwii hormaray alawaliina ee ugu horhoreeyey ila alislaami islaamka xaggiisa waqad haajaraa way hijroodeen labadoodaba ila alxabashati dhulkii xabashay u hijroodeen waa sakraan iyo sawda uma rajacaa way soo noqdeen haddana ilaa makkata makay u soo noqdeen fa tuufiya waa la oofsaday bihaa ayadaa sakraan bin camar oo ninkeedii ahaa yaa laga oofsadoo wuu dhintay falammaa goortii xallad ay ka xalaal noqotay asaybi oo ay asaybii ka degtay tasawajahaa waxaa guursaday sawda annabiyu sala allahu calayhi wasalam wa bacda acwaamin dhowr sano kadibna wahabad waxay siisay u hibaysay nawbatahaa tookadeedii licaa'ishata caaisha radia allahu canha gabdha cajiib badan bay ahaayeen dumarkaasoo mar allaale markii caaisha la soo guursaday oo caaisha ay timid ay soo gashay reerkii sawdada qof horay u batay ay ahayd ay aragtay nebiga inuu caaisho aad u jecel yahay way tiri habeenkayga iyo habeenka caaishada caaisha isugu dar haan iska jooga aniga intii la talaaqilaa maxaa u roob inay sawjaadka nebiga ka mid noqoto in sawjaadkiisa jannada ay noqoto habeen habeen loo yimaada maxay u anfacaysaa waa ma jirto tii jannaday fiirisay markaas ti rasuulka allow tookadiidii tan caaishada caaisha sii saa darteed caaisha laba tookay lahaan jirtay ilaa ilaahay uu soo dejiye in imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahumaa sulx waasulxu khayr waixdirat alanfusu shux ayadaasuu markaa ilaa soo dejiya naag hadday ka baqda ninkeeda nushuusnimo ay uga cabsato ama jeesjeesasho korkooda dembi ma aha inay sulxi samaysato amaa zawaajuhu guurkiisii caaisho uu guursaday rasuulka radia allaahu canha fa kaana aydan sidoo kale wuxuu ahaa uu ku beegnaa fii shahri shawaal bisha soonfur bay ahayd shawaal walaakin bacda sawda bisana guurkii sawda hal sano kadib buu ahaa tasawajaha nabiga caaisho wuxuu ku guursaday bimaka wahiyo ayadoo bintu sitta siniin gabar lix jir ah ah wadakhala biha wuu la aqalgalay fi lmadiinati magaalada madiina fii shahri shawaal isla bishii soonfur fi sanati aluulaa sanadii koowaad oo min alhijra wahiya ayadoo bintu tisci siniin sagaal jir markaa ah wa kaanad waxay ahayd axabba aswaajihi xaasiskiisa midda loogu jecel yahay sal alla calai wasalam ilayhi xaggiisa wa afqaha nisaa'i lumma ummaddan dumarkooda oo dhan naagta ugu cilmi badan ayay markaa ahayd lahaa ahaa caaisha waxay leedahay oo u sugnaa manaaqibun taariikh jammatun fara badan wa fadaa'ilun iyo fadliyaalo waafiratun oo kaamil ah fadli kaamil ah oo weyn oo fara badanna caaisha markaa way lahayd alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo fi taa'ifi aaif markaa aadaaya wa fii haadihi duruuf duruuftaas iyo dhibkaa ayaduu ay jirto qasada wuxuu aaday rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam adaa'ifa aa'if buu aaday rajaa'a asagoo rajaynaya an yastajiibuu inay ka ajiibaan lidacwatihi dacwadiisii diyeeritaankiisa ow amase yu'yuu ay soo dumaan oo macnaha ay yuwuuhu inay soo dumaan oo wanasaruuhu ama wayansuruuhu ay u gargaaraan fa kharaja wuu soo baxay ilayha wuxuu soo aaday taa'if maashiyan asagoo lugaynaya calaa qadamayhi dandihiisa ku socda lugihiisa wa macahu waxaa la socday mowlaahu mowlihiisii zayd bin xaarifa ahaa wa kaana wuxuu ahaa nebiga kullamaa mar kastoo mara uu soo mara calaa qabiilatin qabiilo korkooda oo fi tariiqi waddada degan dacaahum ila alislaami islaamkuu ugu soo wacayuu ugu yeeraayay xataa balaga taa'if ilaa taa'if uu soo gaaray wanasala waa degay rasuulku calaa halaaati ikhwatin saddex walaalo ah oo min ru'asaa'i faqiif faqiif madaxdooda ka mid ah taif waa aa'ifa markaa waxaa madax ka ahaa saddex wiil oo walaalo ah fadacaahum wuxuu ugu wacay ila alislaami islaamnimada iyo ilaa nusratihi u gargaarkiisa inay u hiiliyaan sal allah calay wasalam nebiga iyo inay islaamka qaataan calaa tabliiqihi gaarsiintiisa ay dadka uu diinka gaarsiinayo inay gacan ku siiyaan xataa haddii ayagu ay diidaan islaamnimadii inay soo dhoweeyaan oo diintiisa uu tabliiqiisa wato ka bacdina ay gacan ku siiyaan falam yastajiibuu kama ogolaanin oo kama ajiibin lahu asaga bal radduu way celiyeen oo waxay ugu jawaabeen calayhi korkiisa asya'a raddin jawaab iyo celitaantan u xun fa tarakahum wuu ka tegay nebiga wa qasada wuxuu aaday alaakhariina kuwii kale wa dacaahum wuxuu ugu wacay ilaa qabuuli lislaami islaamka inay aqbalaan wa asagana ay u gargaaraan falam yazal kama zuulin nebigu yantaqilu inuu u guuraayo min ra'iisin madax ilaa ra'iisin ilaa madax kale falam yatruk axadan axad ugama tegin oo min asharaafihim daa'if dadkooda sharafta leh ee madaxda ah ilaa wa kallamahu wuu la hadlay wa qadaa wuxuu ku dhammaystay fii daalika arrintaa hawsha ah casharata ayaamin toban maalmood bay ku qaadatay oo daa'if markaa joogay laakiin lam yujib lahu axadun qofka ajiibay ma jiro intaabu asaga reer faqiif ah uu islaamka u bandhigay hal qofna ma qaadanin bal qaaluu waxay ku dhaheen ukhruj nooga bax min beledinaa beledkeeda waagaruu waxay ku soo direen bihi rasuulka sidiyaanahum ilmahooda wa sufahaa'ahum dabbaaladooda wa cabiidahum addoommadooda falammaa goortii tahaya'a uu u diyaargaroobay nebiga tahaya'a uu diyaargaroobay oo wakharaja uu soo baxay waqafuu waxay u istaageen lahu asaga fii safayni laba saf bay u noqdeenba dadkii sufahada iyo doqomada iyo carruurtii iyo naagihii albaabkuu ka soo baxayey waddaduu soo marayay ayay laba saf markaa u noqdeen waakhaduu waxay bilaabeen inay gudagaleen yasubuunahu inay aflagaadeeyaan wayashtumuunahu inay caayaan wayarmuunahu inay ku soo tuuriyeeyaan bilxijaarati dhagxaan xataa adamow ilaa ay dhiijiyeen ilaa nebiga dhiib uu ka soo daatay xataa adamow caqabayhi cirbihiisa iyo wa qadamayhi gomdihiisa sala allahu calayh wasalam iyo waxata ikhtadaba ilaa uu ku dharoobmay uu ku cilaansan cilaan oo kale ku noqday naclaahu labadiisa dacas bidami dhiig wa kaana zayd ibnu xaarifana wuxuu ahaa wa kaana zayd ibnu xaarifa wuxuu ahaa radia allaahu canhu yaqiihi mid isaga dhiga dhagax lagu soo tuuro rasuulka binafsi nafsadiisa naftiisa ayuu u dhigaayey ayuu ka dhigaayey yaqiihi mid ku difaaca binafsihi nafsadiisa macnaha isaga dhiga dhagaxii lasoo tuuro wayudaaficu wuu ka difaacayo canhu xaggiisa fa asaabahu zayd waxaa ku dhaco asiibay shujaajun baqaryaal fii ra'sii madaxiisa ah dhowr waxyaabood oo lasoo tuuray yaa madaxiisa ku soo dhacay wastamarad way joogteeyeen haadihi asafaahata doqonnimadaas iyo dabaalnimada xataa wasala ilaa uu soo gaaray allaahi sala allahu calayhi wasalam ayay ku wadeen doqonnimadaas iyo dhagax tuuritaanka xataa intii wasala wastamara way daa'im noqotoo way joogteeyeen haadihi asafaahata doqonnimadaasi xataa wasala ilaa uu soo gaaray rasuula allaahi rasuulkii alla sal alla wasalam ilaa xaa'idin beer oo licudbata iyo washaybata ay lahaayeen ibnaa waa laba wiil oo rabiicata uu dhalay waa laba wiil oo walaalaa beer canab ah oo ay lahaayeen cudbat ibnu rabiica iyo shaybat ibnu rabiica calaa bucdi halaathati amyaani saddex mayl ayay u jirtaa min ataa'ifi taa'if calaa bucdi halaathati amyaan saddex meel fogaanshihiisa ayay ka tahay min ataa'if fa dakhala wuu galay rasuulka fiihi beertii dhexdeeda ilaa meeshii ugu soo horaysuu ku gaban karay oo galaayay meeshaasay markaa noqotay saa darteed rasuulka sal alla calayh wasalam wasala rasuula allahi sal alla calayh wasalam ilaa nebiga uu soo gaaray ilaa xaa'idin beer oo licudbata iyo washaybata ay lahaayeen ibnay rabiica ama ibnaa rabiica calaa bucdin meel fogna ay u jirto alaaata amyaal calaa bucdi halaaati amyaali saddex maylna ay u jirto min adaa'if fadakhala waa uu galay fadakhala waa uu galay fadakhala wuu galay macnaha fa dakala waa uu soo galay fiihi beertii dhexdeed falammaa dakhala markii uu soo galay fiihi beertiina insarafuu way ka gadoomeen xanu xaggiisa dhagaxii ay nebiga ku wadeen dhiiggii iyo wixii ka baxayey meesha markii uu galay way ka gadoomeen wayna markaa ka noqdeen rasuulka beertaas beertaasuu gelaya wuu iska fadhiisanaa cabaaruu fadhinaya qiso kalaa marka meesha ka dhici doonta balse meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa aclam